suba ah hadii ay noqoto ka tag ma banaana yaraanta curfi in baa lagu xadidaya oo lagu taxdiidaya labadaa shardi markaa haysa xaaje iyo qilla y eh, marka weelkaaga ku qaban kartaa dahab weel maku keli kartsin xadiis uma hayno magarata laakin dahabka waxaa la ogolyahay jirkiisii qofka ilig ka maqan inuu ku kabto ama ilig marka ku adkaysto daab inuu ku adkeeyo ama sankibaa sankiibaa dalool ka samaysay masalan oo dhaawaca gaari dhaawaci marka ama sankii dhaawaca ka gaari waxaa u banaan inuu ka samaysto marka inuu eh, u saarto eh, dahab naam lana dahabka asaga ma mirinaayo saasuu faaida kule ma mirinaayo dahabka naam waxaan kale laakin inay miridaan laga yaaba oo qofka jirkiisa ay ku miridaan maxaa daliil loo hayaa kaas xadiiu carfaja sunan tirmidi abu daauud nasaa-i baa weriyey asxaabu sunan ilaa ibnu maaja maahane inta kale waa wariyeen yawma lkulaad maalintii maalintaasoo dagaal u dhacay ayuu tanka ka dhaawacmay markaasoo bir gashtay birkii baa ku mirirtay qaarna waal sibow gashtay qalin markaasoo xoogaa waa ku xanuunsaday oo waxba yani waa waa ufiicnaa weysay rasuulka sala allahu alayh ali wasalam wuxuu ku yiri marka maa dahab aad ka dhigatidi xadiidka tirmidi waa xasaniye nawowina majmuuc waa ku xasaniye marka wixii jirka ku saabsan meel ka go'da oo kale oo dahabku u yahay maslaxa u yahay u isticmaali karaa nacam laakiin weel lagu kabaayo iyo weel laga dhiganayo lama ogola hibada ayaa weelasha un lagu kabtaa khulaasada marka masalada wax ku jira وعn aنس بن mالk رضي الله عnه aنa qdx النaبy sl sl nabig weelkiisa yaa inkasara jabay fatakada makaana shacbi dilaaca ama kararka booskiisa ay wuxuu ka samaystay silsilatan silsila xiriir yani bir eh, oo min subatin suba nacam wuxuu marka labadii eh, taran labadii meel eh, meeshii tararsanayd wuxuu iskugu wuxuu iskugu qabtay sibo sibo iskugu qabtay nacam siilo yaroo marka qidco yaroo sibo ah ayuu iskugu soo qabtay oo isugu keenay meeshuu dilaaca ku jira iskugu keenay marka sidii silsilado kale xalqad sododii marka way ku banaan taha laakiin marka dahabkana cumuuman iyo sodada dee isticmaalkooda waala in laga dhigta naala i uma banaana laakiin xirashada iyo isku qurxigta naalaha u baneeya dahabka nimanka u banaana sodadana marka iyadu marka naaguhu marka eh, waa u banaan tahay sidoo kale iyadana marka eh, raggana sodadaa u banaan tahay oo qofka faraanti camal faraanti sodaa inuu ka dhigto waa u banaan tahay qalin laakiin dahab ragga uma banaana marka xadiidkan hadda maanta aaniyada waxaan ka qaadanay baabka iyo sudada axkaamteeda weelasha gaalada iyo maqaarka weelasha laga dhiganayo waxyaabihii ugu waaweyna sheegay waxaa ka maqan un hadda in loo sheego u baahan axaadiistii sheegaysa weelasha aadaabteeda in habeenkii marka laga seexanayo laska daboolo taana aadaabteed kamid tahay maxaa yeelay eh, shayaaiinta shaydaanku nabiga wuxuu yiri sal ly selam shaydaan weel daboolanna ma furo guri albaabkiisu xiran ma soo galo albaabka sooma galo marka nebiga wuxuu dadku tawjiihiyey albaabada inay xirtaan misbaaxa iyo faynusyada yani hadii ay dabkeedu u muuqdo inay iska damiyaan oo guriga inay gubtada ay sababi karto inay iska damiyo tawjiihaad nabiga uu bixiyey kamid taha nacam yaalkan in laska dabaalo ninkaan helayna yiri nabiga sala allahu alayhi wasalam wuxuu ku daboolo weelka qori hasoo qaato ha saaro weelkan qori aan la ekayn hadaad saarto ushaan oo kale hadaad saas u saarto hadda weelkaan ushaas ma daboolaysa dabcan laakiin sunada nabiga adi waa fulisa waxaana laga yaabaa marka in laga yaabaa maba waxaa yani shaydaan iyo marka cudur baas iyo inuu ma ku soo gelayo lana nabigaa tacliimtaas haddaa wax uweysa xataa kor saaro hadaa uweys taa marka waxaa laga qaadanaya ibnu xajar waxa uu aada u baraarujiyey fatxulbaariga ee uu yihaahdo yani cilmiga fadligiisa waxaa kamid a meesha ajarka uu ku jiro iyo meesha cadaabka uu ku jiro cilmigaa kutusaayo waxaa laga yaaba meel isleeda ajar kuma jiro oo adiga aada yaraysanayso cilmi haddaad ulahaa lahayd inaad samay lahayd ood jannada aa ku geli lahayd sida ninkii geedkii inta soo baxay geed meel wadana maraayo kusoo foorarsaday oo dadka dhib ku ahaa maraayo jidka ayuu ka gooyay ilaahay aan ku dhaartay waa goynaya sidaasu dadka u dhibin geedkan ilaahay ugu dambe dhaafa jannou ku geliyey naagtii iyada eyga waraabisay oo zaaniyada ahayd oo reer bani israaeil ahayd zaaniyaday ahayd ilaa annaha laakiin muslimay ahayd naam haddaysan muslim ahayn maba geli lahayn janno ma ogtahay taa in la ogaayo marka muslim dembi badanay ahayd ey ay waraabisay u naxariista ilaahay subxaana watacaala oo dembigeeda ugu dhaafay marka sidoo kale dhinaca kale anas muxuu yihi radiallahu canhu inakum latacmaluuna acmaalan hiya adaqu e, fii acyunikum min ashacri e, kunaa nacuduha min almuubiqaat idinku wuxuu yii waxaad ahayde waxaad tihiin waxyaaba waxaa jira aada tintan oo kale kasoo qaadaysan tin tinsa wax yar maaha oo jilicsan annaguna waxaan ku tirnaynayo dunuubta halaagtay marka insaanku jahli wax ka xun malaha jahliya leana ma taqaanid meel ay socotid waxaa sheegaysa mataqaanid afkaaga ereyga ka baxaya mataqaanid mar cilmi hal barta haddaan cilmi la baranin waxaa laga yaabaa wax aad isleedaha waa fiican yihiinba inaad naan dalaq lagugu siin wax aad aada uga tegaysid wax yar waayo waxaana janno inay kaaga baaqataa laga yaaba marka waxyaabaha fadaaisha cilmiga marka eh, fadaail acmaalka fadaail acmaalka wax caqli lagu keeni kara ma aha oo wax u baahan nusuusta nebiga ka sugnaatay sala llahu aleyh ali wasalam in la barto wax ubaaha insaanku waa iska hadli karaa laakin waxaa ufiican hadalkiisa intuu yareeyo inuu wax barto lana markaas meesha u socdo fahma meesha ka socdo fahma hadii kale laakiin wuxuu dhexgelaa eh, bad oo laa qibala lahu wax hadda awood hadhow iyo xaalad oo uga fakado uusanel marka axaadiista aan akrinayna feeri waxyaaba waxawaaye u baahan qofka uusa islahaynin laana ah, la kor saaray eh, geed dawaal baaquli weyn alaan yar la kor saaray calaaqada ka dhexaysa ma fahmi karta adig mayna ma fahmi kartid laakiin nebigii maadaama ay ka timid sala allahu alayh waali wasalama waxaa la rabaa inaad mar walba ogaato faa-iidadu inay ku jirto aim alxamdu lilah rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu ala rasuuli illah wala alihi wasaxbi wasalam baabu isaalati najaasati wa bayaaniha najaasada iska zuulinteeda xukunkeeda cadayntiisiiba ubaab yahay iyo wabayaaniha wabayaani najaasati iyo najaasadiiba in la cadeeya maxaa najaasa la dhahaa waxyaabaha najaasada ah iyo sida laysaga zuuliye waay baabkan najaasada iyo sida la isaga baabkan sheekha waxa uga hadlaya waxyaabahan marka najaasaadka marka la tiriyo waxyaabaha najaasaadka ee adilada iyo loo haayo waxaa kamida ah albawlu walgaaib saxarada iyo kaadida waa najaaso waa layskuma khilaafsana albawlu walgaaib yani maa kharaja min saliileyn ba iska dheh wixii labada wada kasoo baxo oo ah marka cayn caadiya leh kaadi iyo saxaro aan wixii kale markaas meesha kasoo baxo ayb oo aan riixda aan ahayn manidana marka laga reebo waay najaasaadku waa albawl saxaro iyo kaadi ilaa iyaga haalib meesha uga soo baxee oo iyagana waxaa kaadidoo kale xadiidka anas oo ahaa ninkii reebaadiya masaajidka ku kaadiyey nebigu waa dhaqay markuu ku kaadiyey saxaabadana nabiga sal l slam culamada waxay u daliishadeen xadiidkii idaa wadica axadukum aladaa midkiin haddii uu jidka isagoo maraayo kabihiisa oo wax ugula istaago ha iska nadiifiyo oo dhulka haku nadiifiyo dhulka ku rugo kabti iyo qofki ilaa ay ka qalasho ay ka baaba-aan xadiid abu daawud kusnan ayaa waxaa leeyi aladaa saxaradaa laga wadaa iyadaa waxa la arki karaa leh albawlu iyo alaaid wadam lxaydi dhiiga xaydka dhiiga xaydka asna najaas waay oo xadiidka asmaa ayaa loo sheegi doona soo socda walucaabu lkalbi dhareerka eyga eyga dhareerkiisa waa soo marno uhuuru inaai axadikum idaa walaga fiihi lkalbu an yagsilahu sabca maraatin ulahuna bituraab akrajahu muslim int soo yii almadyu iyo walwadyu madida iyo wadida ku dhar madi waxaa weeyaan qofku marka uu shaawadiisu ay kacdo oo qoyaanka uu dareemayo dakarkiisa uu ka dareemayo nacam qoyaankaas madi ayaa leedahay alwadyuna waxa waaye qofku culays iyo markau qaado oo kale dadka qaar qoyaan ayaa ka yimaada hoostooda kaasaa marka waxaa layihaha isagana alwadyu nacam almadyu walwadyu labadaasna ibnu cabaasaa laga hayaa waxa ku khilaafayna male welina ibn cabaasaa laga haya medida nabigaana xadiis ku sheegay sal lahu alayh ali wasalam kuntu rajulan madaa cali uu yihi nin waxaan ahaa medi badan marka miqdaadaan diray nabigaan soo weydiiye wuxuu yihi weysana waa lagaa rabaa zakarkana dhaq ha dhaqo dhaqistaa marka hadda waxay tahay waxay caddaynay najaas caanun in loo dhaqaay walaxmu lkhinziir doofaarka hilibkiisuna najaas waay naam qul laa ajidu fiima uxiya ilayhi muxaraman calaa aacimi yacamhu ilaa an yakuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khanziirin fainahu rijsu iyo waxyaabo kaloo la raacraaciyo naam oo aan baabka kudhex arki doono umahaatulbaabka intaas waay waxaa najaasada hadda inaa ugu muhiimsan waa inahaas waay naam saxarada iyo kaadi albawl lucaab lkalbi iyo almadyu walwadyu iyo ya iyo laxmu khinziirka naam iyo damulxayd naam iyo damulxayd inta kale wax khilaaf ka taagan yaha dhiigga caadiga oo qofka ka yimaada ma najaasa mise najaas maaha axaadiistan ku dhacalki doona wararaa ka taagan ado inaa daliilkooda oo waadaxay khamrada iyadana waraa ka taagan oo arki doonaa khamriga najaas maa mise najaas ma aha marka laakiin inta hadda aan sheegnay nusuusteeda waadix waay warkama joogi waayahay xadiidkan marka bilaabayna baabu isaalati najaasati wa bayaaniha can anas bni malikin radia allahu canhu qaal iyo jeeda baktigana ku dar nacam meytada najaas waa iyadana xadiidka shalay usbuuci hore aan kasoo hadlayna tilmaamay nacam can anas bni malikin radia allahu tacaala canhu qaal su-ila rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam la su-aalay can ilkhamri khamrada ayaa la su-aalay khamradaas oo tuttakadu laga samaysanayo khallan khal laga dhiganayo khamradaas oo tuttakadu laga samaysanayo hiya iyada naamulfaacilka meeshaas u dhacaa hiya iyada khallan laga dhiganayo mafcuul taanigiis ila itakado laba mafcuulay qaadan jirtay hadda mafcuulkii koowaad ay u qadatay naamulfaacil ahaan kii labaadna nasbihiisiyaa kaaga muuqda naam su-ila rasuul lahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaana su-aal can ilkhamri khamradii baa wax laga weydiiyey khamradaas oo tutakhadu laga dhiganayo hiya iyadu khallan laga dhiganayo khal qaala nebigu waxau yihi sala allahu alayh ali wasalam laa may buu yihi nacam waa diida rasuulka sala allahu alayh ali wasalam lagama dhiga karo nacam dhaafa buu yihi akrajahu muslimun muslim baa xadiidka soo saaray watirmidiyu iyo tirmidi wa qaala xasanun saxiixun tirmidi waxau yihi xadiidku waa xadiid xasan ah oo saxiix ah xadiidkan marka musanifka inta wuxuu usoo dhexgeliyay waxay tahay inuu yidha maadaama khamradii in wax lagu dheefsado nebiga ou reebay oo yidhi khamradii in hal laga dhigtaba nebiga ou reebay sala allahu alayh ali wasalam waxa isticmaalkeeda loo reebay ayaa najaasadeeda ah saasuu rabaa marka inuu yidhaahdo ibnu xajar raximah llahu tacaala culummada marka cilada khamrada loo xarimay cilada khamrada in loo eh, isticmaalkeeda iyo iibinteeda iyo loo xarimay maxay tahay qaar waxay yidhaahdeen waa cilada waxawaaye eh, iibinteeda ee loo xarimay eh, najaasadan darteed waayo oo najaastibaa waxay ka dhigtay xaaraam in la iibiyo qaar waxay dhaheen may waa sakhraamida iyo iyo wax xun waay oo qofki qofkii gataba ku sakhraamayo isagana oo isticmaalo marka laba cilay kala sheegeen culummada shaaficiyada laakiin khamrada marka ay ka hadlayaan khamrada beeceeda xaaraam waayay leeyihiin sababtana waxay tahay ama cilada linajaasatiha najaaso ay leeyihin sheekuna marka xadiidkan iyaga madhabkooda ayaad moodaa inuu ukeena marka marka culumadana imaamu ashaafici iyo imaam axmed riwaayatiisa ah iyo imaamu maalik sidoo kale qowl ou leeyahay iyo abu xaniifa afarta imaamba waxay leeyihiin kood in khamradii ay tahay najaas ayib khamradii marka najaasnimadeeda iyada awalan qaacidada guud ee baabkan hadda aan ku jirna najaasada waxay tahay alaslu fi lashyaai adahaaratu waay qaacidada guud saas waay ashyaadu waxay asal ku yihiin dahaaro dahaaradaas wixii ka bixiya un daliil la rabaa naam lidalika nabiga sala allahu alayh wali allah subxana watacala wuxuu yihi huwa aladii khalaqa lakum ma fi lardi jamiican alla wuxuu yihi dhulka waxa ku jiro dhan idinkaa la idin abuuray marka dhulka wixii ku jiro dhan waa la isticmaali karaa dahaaro ahaan waana daahir waana xalaal ilaa wixii sharciga uu yihahdo waa xaaraam ama waa najaas ma ahani marka hadday laba qof isqabsato oo yihahda waxaan waa najaas iyo ma ahanoo kan waa daahir waxaa la rabaa marka qofka waa najaas dhahayo ayaa daliil laga rabaa nacam haddii laba qolo ay isqabsadaano waxaanuma daahira amase ah, waa najaas ninka najaasta dhaha maxaad ku tiriyaa laleeyahy isagaa daliil laga rabaa marka khamradu inay najaas tahay maxaa loo deliishaday marka xadiidkaa waa loo daliishaday iyo aayadda ilaahi subxaana watacaala u yihi ya ayuha aladiina aamanuu alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsun min camali shayaani rijsina najaasa laga wadaa labadaas daliilay keeneen culumada khamrada waa najaasta dhahaysa ahlucilmiga qaarkood sida imaam malig oo kale qowl imaam malig uu leeyahay ahlucilmiga gobol rabiica iyo waxawaaye iyo iyo daawud oo salafka kamida ah waxay qabaan iyaguna in khamradu aysan najaas ahayn xaaraam waa ay leeyihin lakin najaas ma aha raximkalla xaaraam iyo najaas waxay tahay waa kala sheegi doontaa haddii marka khamradu waa waa najaas ma aha hadii la yiri ayagu maxay uga jawaabeen maxay uga jawaabeen labadan adilo waxay yidhaahdeen daliilka aayadda awalan aayaddu najaas ma sheegaysa sababtoo ah afar shay baa la sheegay inama alkhamru wlmaysiru oo qamaarka ah walansaabu oo asnaamta ah walaslaamu oo qoryaha lagu qori tuurta ah oo dadkii gaalada waxay samay jireen saddex qori buu leeyahay qorina ifcalu ku qoraa midna laa tafcal midna eber ka dhigaa markuu meel iyo aadi rabo isku qasaa miduu ka baxsanaa kii usoo baxo ayuu marka hadda ku dhaqaaqaa wixii uu sheegayo qoryahaasna waa baasaysigaas lama ogol ilaah afartaasoo marka wuxuu yii waa rij waxaana lagu ijmaacsan yahay qoryuhu inaysan najaas ahayn sanamka haddii la taabto inuusan najaas ahayn agata sooma khamaarka waxyaabaha lagu cayaarayo haddii la taabto gacmaha inaad iska soo dhaqaynin oo najaas unan ahayn khamradii maxaa gooni iyada ka dhiga idan rijsigan ilaahay uu sheegayo waa qurum qalbi ah waay wax xun oo dembi ahaanay wuxuu yihiin oo waa najaas lagama wado hadii kale waxaa ka laazimayo asnaamta in la dhaho waa najaaso walaa axada yaquulu dalik wax culumada kamida oo sidaas yirina ma jira ma fahamteen aayada jawaabteeda aayada jawaabtaasay ka bixiyeen xadiidkanna waxay ka bixiyeen xadiidka wuxuu sheegaa khamri in khal laga dhigo maanad xadiidkan wax najaasaba kumaba cadaba khamrigana in khal laga dhigo sababta loo reebay waxay tahay qofku dadka ayaa waxaa la diida inay khamro haystaan inta baxuu dukaan kasoo gadana khamro nin walbana waxuu dhahan waxaan usoo gadana inaan khal ka dhigto sidaysan taas u dhicina khalda in laga dhigto loo reebay marka khamrada laba shay waayo imaa inay iskeed isku bedesho iyadoo meel iska taallo qoraxda inta ku dhacdo ay isbedesho iyada dhanb ay khal noqoto khal markaas iyada marka waa la isticmaali karaa nacam waa daahir waana xalaal nacam hadday khal isku bedesho iskeed ay isku bedesho haddii laakiinse la bedelo oo ama la kiimika wax lagu daro ama eh, wax lagu shubo eh, qofkii u biyo iyo waxbuu ku dardara adiga ama waa kiimikeeye ama waxbuu ku daray ficil isaga sameeyey ayuu khamradii ku khaleeyey xaaraam waay najaasna waay cinda culamadii hore awal najaasada ka dhigaysa iyo kuwan kalaba kuwan kale waa xaaraamay leeyihiin kuwa kalena najaasa ugu darayo saa darteed marka xadiidkan wuxuu ka hadlaa in khamra la khaleeyo ee xadiidkan hadda najaasadiisu ma ku cadda ayb intaas hadaba hadaad garatay khamro xadiis saxeixa ama aayad muxkama oo loo haayo inay khamrada najaas tahay ninkii kastana oo inuu iska dhaqaayo waajib ku tahay looma haayo naam hadaba marka xaaraam iyo najaas calaaqada ka dhexaysa la rabaa marka xaaraamta iyo najaasta calaaqa ka waxaa ka dhexayso calaaqo oo cumuum iyo khusuusa ah najaaso kastaa waa xaaraam xaaraam kastaa laakin najaasa ma aha oo waxaad leedahay kullu najasin xaraamun kullu najasin xaraamun najaaso kasta oo xaraam walaysa walaysa kullu xaraamin najas walaysa kullu xaraamin najasan nacam xaraam kastase najaaso maaha marka laakin shaygan hadii waa najaaso la yiri ma isticmaali kartid ma iibi kartid xaraam waa isticmaalkiisa iyo ka ganacsigiisa labadaba xaraam ay noqonay hadiise shaygii la yihahdo waa xaaraam waxaa ka dhalanaysa inuu mar walba najaas yahay maya waxaa u daliila dahabka ragga waa ka xaaraam soma dahab ku labisan waa ka xaaraam najaasana kama aha sanamkii waa xaaraam sanamkii la caabudayo xaaraam waay maca dalika najaas ma aha magarata waa badan tahay marka waxyaabaha najaasta ah xashiishku xashiishkaan la cabayo xaaraam waa isticmaalkiisa dadku ay cabayo daroogada iyo kale nin kitaabtana kama waysa qaadaan kama eh, nijaas ahaan isagama dhaqaayo ma fahamteen marka meesha naam qaacidadan iyadaa sheikhulislaam ibnu taymiya alqawaacid anuuraaniya ku baraarujiyey kitaabkiisa la yaraha alqawaacid anuuraaniya eh, fiqiga iyo qawaacidda fiqiga oo uga hadlo kitaab aada u faa badan waayo waa hal mujalad marka qawaacidda guuda fiqiga uga hadla inkastoo meelo kalen isaga uu ku rajaxo khamradu inay nijaas tahay laakin qaacida ahaan wuxuu qaacideeyey najaaso kasta inay xaaraam tahay lakin xaaraam kasta aysan najaas ahayn sancaani rasuul ku ishaaray ayb marka tan waxaan uga soconayna marka waxay noqona marka wax hadda naf ah ama ijmaaca ma hayno oo sheegaayo khamradu inay tahay najaas inay tahay ma hayno haddii marka la yiraha sidaan macnaheedu maaha in laleeyahy khamradii waa fiican tahay naam khamrada waa xaaraam lakin najaas maaha naam khamrada arinteeda la sahlay waa la fududaysana meesha ma taalaakaam axkaam inaa ka hadlayna marka sida ay tahay unbaa marka loo qaadana oo culamadu ay isku khilkhilaaftay nin khamri jecel meeshaan ma joogin aan tahay culamadana kamid marka laleeya rabiica iyo daawuud iyo waxay qabaan inaysan najaas ahayn maa inay leeyihin khamrada waa la cabi karaa ay ku tasaahulayaan nacam waa habi dadka waxyaalahaas camal fahma nacam anhu qaal isla anas bni malik radi allahu canhu waxaa laga wariyey lama kaana ywmu khaybara maalintii khaybar amara rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama marka xadiidkii hore intaanan ka teginba khamrada in marka la khaleeyo oo khal laga dhigo culimadu marka saddex qowl ay ka qabaan abu xaniifa waa banaynaa waan xalaaloobe buu leeyahay waa la khalayn karaa khamradii oo waa laga bixin karaa sakhraamidii iyo wixii e, khamrada ay ku ahayd waana la isticmaali karaa waana daahir waana la cuni waana la waana la isticmaali karaa uu leeyahay imaamu malik ibn anas wuxuu leeyahay waa xaaraam in la khaleeyo oo adiga aad khal ka dhigto xaaraam waayo laakiin haddii ay dhacdo in laga dhigo qofka ku dambaabaya ka dhiga laakin isticmaalkeedaa banaayahay mar hadday khal noqotay alimaam shaafici iyo imaam axmedna lamana khalayn karo hadii khal la khaleeyana isticmaalkeedu xaaraam waay labadaba dhinacba waa ka xariimin hadaad khamra u tagto oo adiga aada kiimikayso intaad kiimikooyin kale ku darto aad tiri adhow waana ku dambaabe iyadiina xalaal kuma noqonayso taasaana ugu raajixsan madhabkaas dambe oo khamrada inaan la khalayn karin hadday iyada isbedesho laakiin oo iyada iskeed ay u noqoto khal waa la isticmaali anhu qaal lama kaana ywmu khaybara maalintii khaybar amara rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalama nabigu waxa uu amray amara rasuullahi sal lahu alayh ali wasalam nabigu waxau amray abaa dalxata abu dalxata alansaari ayuu amray zayd ibnu sahl waa magaciisa zayd ibnu sahl ayuu amray oo abu dalxa ahaa fanaadaa abu dalxa marka waa dhawaaqay oo waxau yihi in allaha alle iyo warasuulahu iyo rasuulkiisa yanhayaanikum waxay idinka reebayaan can luxuumi alxumuri alahliya hilibka dameeraha dameeraha dadjooga ah dameeraha dadla jooga ah hilibkooda alla rasuul idinka reebayaan fa inahaa cilada marka waa maxay fa inahaa iyadu rijsun najaas fa inahaa hilbaha dameeraha hilbahooda rijsun najaas waay muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa xadiidkan soo saaray riwaayo muslim oo iyada waxaa jirta oo leeyahay muslim fa inahaa rijsun aw najasun waa rijsi ama waa nijaas marka rijsiga najaas laga wada indhaha dameeraha ibnulqayim raximah llahu tacaala zaadulmacaadka wuxuu leeyahay xadiidkan iyadoo laga duulayo waxaa laga qaadanaa xadiidkan hilibka dameeraha sababta loo xarimay dameerdameer waa laba nooc dameer farow iyo dameeraha dadka la joogo kuwa dadka la joogo way kuwan ka hadlayna nacam dameer farow isaga ugaar way waa xalaal kan laga hadlaya waa dameeraha dadla joog ah dameeraha marka dadla jooga ilmahooda waa la xarimay cilada waa maxay marka loo xarimay cilada loo xarimay waxay tahay fa inahaa rijsun nebigaaba caddeeyey najaasnimaa loo xarimay oo hilbaha dameeruhu waa najaas marka hilibkiisi waa najaas hadii la yiri digadiisi waa najaas kaayadiisi waa najaas dhiiggiisi waa najaas waaan carunkiisi waa najaas haaaisaga marka korkiisa najaas miya marku nool yaha korkiisa najaas miyan maya xadiiska sidaa laga qaadan maya sababto ah rasuulka sala allahu aleyh waali wasalama dameeraha iyagoo waxba ka xigin ayuu kori jiray haddii korkiisa uu najaas yahayna dameerihii nebiga maba koreenba hadduu korana waa layska dhaqo dhehel waa garata sooma marka waxaa najaasta waa hilbaha dameeraha sida raajixa ah oo aimada qaarkood aimada in badan oo aimada kamida ah ay qabaan imaam axmed kulligiis waa najaas u qabaa dareerkiis waa najaas isagoo dhan najaas waay laakin waxaa raajixa eh, riwaayada kale oo imaam axmed ou qabo oo tilmaamaysa in uusan ahayn korkiisu inaysan najaas ahayn hilbihiis inay najaas yihiin iyo wixii la xiriira hilbihiisio ah feedihii waxaysa dhiigiisi iyo carunkiisa iyo waxyaabahaas ma ahay xadiidku cilada marka kahorna waa soo sheegnayo haddii xugun lasoo hormariyo kadibna jumle laga daba keeno jumladaasna fa la geliyo fadu waxay tilmaamay marka xukunka inuu iyada ku xiran yahay yani xukunka soo hormaray oo loo xarimay eh, xukunka taxriim eh, nahyiga ah ee soo hormaray sababtiisu waxay tahay jumlada fada ay ku jirto wax ku jira marka saa darteed waxaa la reebay waa dameerihii ilmahooda sababta waa maxay fa inahaa rijsun ciladii waaba taas nabigaa cadiyey sal lahu alay wasalam maakadka <coughs> culamada marka gabala ah waxay leeyihin nebiga qisadaana waxay dhacday yawmu khaybar khaybarna waxay ahayd eh, eh, yahuud meel ay yahuudu deganeyda ahayd oo beero badan ay kulahaayeen lahaayeen nabiga sala allahu alayh ali wasalam ayaa sanadii todobaad ayuu marka eh, ayuu furtay nabiga sala allahu alayh ali wasalam meeshii marka uu weeraray nimankii marka uu kaga adkaaday maalinkaasa ah marka saxaabadiiyo baahi badan ay hayso ayaa dameero magaalo meel dameero badana eeda dameerihii bay ku dul dhaceen waxay arkeen marka dameerihii baa marka ay gowraceen digsiyadii baa laga buuxiyey kadibna marka waxaa dhacday in nebiga iyagoo digsiyadii ay kuoo ku karkaraayo hilbihii dameeraha ayaa loo soo sheegay abuu dalxata alansaari buu marka wuxuu yihi oradoo tag dadka waxaad u sheegtaa sidaan oo waxaa ku tiraahdaa dadka ina allaha warasuulahu yanhayaanikum can luxuumi alxumri alahliya alla rasuul waxay idinka reebayaan hilbaha dameeraha dadla jooga ah marka qisadaasuu ku yimid xadiidka asxaabtii marka isla markiiba waxay gediyeen digsiyadii waa afgembiyeen iyaga dhanba hilbihii meesha lagu daadiyey waxaad fahmay marka inay asxaabtu ahaayeen dad aada ugu jajaban diyaar u ah diinka inay ku dhaqmaan ee aan hawadooda aan ka soconin ahe oo aan qiil iyo waxba daydayanaynin day horay ka dayey dhaaf waa dhaafa meeshaan marka waxaa ku jirta in allaha warasuulahu yanhayaanikum alla iyo rasuul ayaa ayaa la kulmiyey oo ficilka lagu kulmiyey xadiid kalena wuxuu nabigu wuxuu maqlay nin khudbo akrinayo oo dhahaayo waman yacsihimaa waman yacsihimaa alla iyo rasuul ninkii caasiya hal damiiru iskula qabtay markaasuu nabigu waxau yihi bi'sa khadiibu lqawmi anta qoom mid khudbo u akriyaa baas wuxuu yihi adiga waay midka lacaayayo oo eeda dusha looga ridayo labadan marka saas ah, loo jamcinaa labada xadiid waxaa loo jamcinaa khudbada marka la joogo culamadu waxay yihahdeen marka khudbada la akrinayo asal khudbada waxay ku tahay inaab inaab inaab waxaa la yidhaha in warka si fiican loogu talax taga nacam asal saasay ku tahay khudbada kalaamka caadiga ah ee la rabo in la xifdiyo in soo gaabiyo ayuu asal ku yahay saa darteed maqaamkan in wax la xifdiyaa la rabay <coughs> waa lasoo gaabiyey <coughs> laakin fii maqaami lkhudba qofka waktii u haystaa waa inuu marka inaad ku sameeyo wixii si fiican u dhexgalo waayahay fainahaa rijsun waa marka muttafaqun caleyhi bukhaariy muslim baa xadiidkan soo saaray marka imaamu nawowinu sharxa muslim wuxuu ku yiri xadiidka wuxuu sariix ku yahay dameeraha dadla jooga inay najaas yihiin jilbahooda inay najaasa yihiin ayb xadiidkaasna marka sheekhu taasu u keenay amaa dameerka dhareerkiisu inuusan najaas ahayn waxaa kutusayso mukulaalaha iyo iyo isaga ciladii mukulaalaha lagu cileeyey dameerkuna waa wataa mukulaalaha lana maaa maxaa la yidhi inamaa hiya min adawaafiina calaykum wadawaafaat ma ka maarmaysaan maanta dhan saas idinkugu dhex jiraan idinku wareegaan dameeraha dadla jooga ahna saas noo qudba akriyey biminan mina ayuu noogu khudbo akriyey mina marka wuxuu ugu khudbo akriyey meesha jamratulcaqaba ayay ayay ahayd jamratulcaqaba hoosteeda khudbada ugu akriyey nabiga sala allahu alayh waali wasalam wa huwa calaa raaxilatihi walxaal huwa isaga oo calaa raaxilatihi gaadiidkiisa kor saaran wa lucaabuhaa hashiisa dhareerkeedana yasiilu ou maayo calaa katifaya garbahayga ou ku shubmaayo nacam ama calaa katifi garabkayga ou ku shubmaayo iyadoo garbaha dareerka hashiisana ay garbaheyga ku shubmaayo oo ku da-ayo akrajahu axmedu imaam axmed baa soo saaray watirmidiyu iyo tirmidi wa saxaaxahu tirmidina xadiidka wau saxiix yeelay xadiidkan waa shawaahid badan uu leeyahay sheekh alalbanina irwaaulhaliilka ayuu kusoo saaray juska lixaad safxada sideetan iyo sideed tirmidina waa xadiidka raqamkiisa oo yaha laba boqol iyo toban iyo labo ayuu ka dhigay tirmidi xadiidkan laba kun boqol labaatan iyo kowan ujeedaa laba kun boqol labaatan iyo ko marka xadiidka waxaa laga qaadana axkaam waxyaaba fara badan waxaa kamid a oo baabka hadda ku saabsan weliba xoolaha la cuno dharerk dhareerkooda inuusan najaas ahayn oo xoolaha liana maxaa yal hadii hashaan dhareerkeedu haddii uu najaas ahaan lahaa nebigu waxau dhihi la war najaasta ka leexu dhihi saas darteed u keenay ibnu xajar meeshaan baabu izaalati najaasati wa bayaaniha saas u keenay arrintaana wax khilaaf kama taagna xoolaha hadda ilbahooda la cuno dareerkooda iyo waxa ay soo hambeeyaan in najaas aynan noqonaynin war kama taagna iyada walucaabuhaa yasiilu calaa katifay dhareerkeeda wuxuu igu da-ayay marka ayaa eh, eh, garabkeyga ku da-ayay nebigana waa arkaayo waxaa kaloo laga qaadana xadiidkan qof in loo khidmeeyo amiirka ah naam oo nebiga sala allahu aleyh waali wasalama eh, hasha isagaa watay marka ninkaanina marka saxaabigaana hoostiisau joogay hashoo hogaanka u haayay nabig maxaa kaloo laga qaadana in gaadiidka la fuuli karo oo lagu kor qudbay karo gaadiid korkiis inta fuusho inaad ku qudbayn kartid oo aan la dhehaynin maxaa loo noojinaa neefka oo kale sababtoo ah nabiga cilla u sababaa ka keentay sababtuna waxay ahayd in codkiisu dadka dhan oo kala gaaro rabay meel dad badanaa marka xajinaayay marka hadduu qofku gaadiid iyo meel kore oo fuulo hadlaayo iyo markau dadka ku dhex jirana isku codkiisu isku si uma gaarayo waxyaabahaas dhan baa xadiidka laga qaadanaa wacan caaishata radia allahu tacaala canha qaalat waxay tiri kaana rasuul lahi sala allahu alayh wali wasalam nebigu wuxuu ahaa manida ayuu dhaqi jiray nebiga sal ly slam oo maradiisa uu ka dhaqi jiray uma markaa dabadeed yakruju ila asalaati salaada uu bixi jiray nebiga fii dalika asawbi maradaasuu salaada ugu bixi jiray waana walxaal ana aniga aniga oo anduru eegaayo ilaa athari lkasli dhaqitaanka raadkiisa meeshii oo dhaqay raadkii qoyaanki biyaha oo ku yaal anuu arkaayo waana walxaal ana aniga oo anduru eegaayo ilaa athari lkasli dhaqitaanka meeshii oo dhaqay raadkeeda fiihi fi sawbi yani cala sawbi marada korkeeda ah marada korkeeda meeshii oo dhaqay anuu arkaayo eegaayo ujeedo mutafaq aleyh xadiikan buaari muslim baa soo saaray aan isku akrin hadhowan axaadiista marka ka hadlayna walimuslimin riwaay muslim waxaa usugnaatay laqad kuntu waxaan ahaabay tiri caaisha afrukuhu mid jejebisa manida afruku si jejebisa ayaan ahaa ku manida ayaan jejebi jiray min sawbi rasuulilah aan ka jejebi jiray nabiga maradiisaan ka jejebin jiray sala allahu alayh ali wasalam farkan jejebin fa waa ku tukanaya fiihi maradaas ku tukanay fayusallii waa tukanaa fiihi fi sawbi maradi maradii buu ku tukanayay nabiga sala allahu alayh wasalam wa fii lafdin lahu riwaayo kalena oo muslim usugnaatay laqad kuntu waxaan ahaa axukuhu mid manida xogto ayaan ahaa yaabisan xaal uu yahay mid qallalan manidiio qallalan bidufri cidideedan ku xogaayay min sawbihi baana ka xogaayay maradiisaan ka xogaayay axuku baa ku tacalujinay jaari majruurka saddex riwaayo ibnu xajar keena meeshaan riwaayada koowaad manidii inuu dhaqi jiray tilmaame tan labaadna inuu jajabi jiro marada meesha ay manida ka gaarto inay tan yeeli jirto oo ay isku jajabi jirto isku jajabinta waxay tahay marada inta la qabto labadeeda dhinac tan laysugu jajabiyo nacam hadday riwaayada saddexaadna hadday manidu qallasho in ciddida ay ku xogi jirto nacam oo saa marka ay uga baadin nacam saddexda riwaaya saas waay manida xukunkeeda marka meeshan uu u dhex keenay baabu isaalati najaasati oo bayaaniha wuxuu keenay labada riwaayoo dambe khaasatan manidu inaysan najaas ahayn inuu cadeeyo manidu najaas ma aha waxayna najaas ku ahayn nabiga sala allahu alayh ali wasalam maradiisa hadday manidu qoyan tahayna waa laga jejebi jiray saasaa laysugu jejebi jiray hadday qalalan tahayna tahana baa lagu xogi jiray macnaheedu marka waa maxay inaysan najaas ahaynaa meeshaas laga daliishana sababtoo hadday najaas tahay waa la dhaqi lahay kaadi adiga hadda maradaba ka jajabi kartaa ya ma ka jijabin kari lana kaadida waa najaas inaa dhaqdaa la rabaa haddii manidu ay najaas ahaa lahayd waa la dhaqi lahay dhaqida ayaa waxay noqo laguma gaabsadeen yani jajabid iyo xogid iyo laxogo iyo laguma gaabsan lahayd labada xadiisoo dambe waxay nas ku yihiin marka manidu inay yihiin inay tahay eh, eh, eh, inay daahir tahay o aysan najaas ahayd midda kale iyadana manida aadami waa la gartay manida ayr ayr ayru aadamiyi sida saxiixa iyadana manidu madaayar ilaa marka laga reebo doofaarka iyo eyga ma aha lana awalba xayawaan najasay ahay labadooda xayawaanka o dhanaaba najaas ahaa marka ma najaas maa waa raacaysaa lana najaas waxay ka dhasha waa najaas isaga agarata soma imaamu shaaficina sidaas oo qabaa sidaasaana raajixa naam waayahay xadiidka hore marka aimadu marka say isugu kala khilkhilaateen maalikiyada iyo xanafiyada abu xaniifa iyo maalik labadu waxay qabaan manidu inay najaas tahay waa abu xaniifa maxay deliishadeen xadiidka hore waxay yidhahdeen xadiidka hore nebiga jiraa ku caday dheheen najaas ahaan uuna u dhaqi jiray ma garatay xadiidka hore kaana rasuul lah sal l slam yaksil lmaniya ay deliishadeen imaam imaam e, shaafici iyo imaam axmedna manidu waa daahiray dheheen labada riwaayo danbay deliishadeen maxay dhaheen marka riwaayada hore maxay uga jawaabeen waxay uga jawaabeen waxay dhaheen nebigu wuxuu u dhaqi jiray nadaafad ahaan ee hadda inuu najaas u dhaqay sheegay si aan labada xadiis u jamcinno marka axaadiista markuu iska dhaqayna isticbaab waayo in iska dhaqo manidii meeshaay gaartay in la dhaqa waa iska mustaxab labada xadiisoo dambana in inaan najaas ahaan loo dhaqayn inay ku tilmaamayo ay ku cadaynayo laakiin abu xaniifa iyo imaam maalik aya labada riwaaye ee dambe jawaabtooda jawaab fiican kama keenin oo caaishaada hadda waxay leedahay cididan ku xogi jiray hadda haday nijaasta cidi keliya kuma filnaateen meesha in la dhaqaa kasoo dhahaa lahayd marka waxaa u fiican madhabka shaafici iyo madhabka axmed oo jamcinaayo axaadiid marka manidiina halkaas uga bax riwaayaadka riwaayada hore waxaan ka qaadanaynaa oo caaisha xadiidkeeda hore istixbaab lgasli in la dhaqaa waa fiican tahay ood yani iska dhaqdaa nadaafad ahaanay ufiican waa mustaxab imaam eh, eh, nawowina majmuuca saas ku leeyahay riwaayada labaad ee muslim waxay cadaynaysaa melidu inay daahir tahay lianna caaisha waxay ku kaaftoontay jajabi tan dambena waxay siiba cadaysayba hadday melidu qallalan tahay xataa inaan inaysa jajabi jirin ay marka ciddi unka xoogi jirta labada marka riwaaya dambe dahaarat lmaniyi ayaa laga qaada tan horena istixbaab lqasli baa laga qaadan waayahay wacan abisamxi radia allahu tacaala canhu qaal qaala nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabigu waxau yihi yugsalu waa la dhaqaa min bawli ljaariyati gabadha yar kaadideeda waa la dhaqaa wa yurashu waa la rusheeyaa min bawli lghulaami canuga wiilka yarka ah kaadidiisa waa la rusheeyaa akhrajahu abu daawuuda xadiidka abu daauud baa soo saaray wnasaa-iyu iyo nasaa-i ee xadiidka abu daauud wuxuu ahaa saddex boqol iyo todobaatan w xadiidka raqamkiisa o saddex boqol iyo todobaatan ayuu kusoo saaray nasaa-ina xadiidka wau soo saaray wasaxaxahu alxaakimu xadiidka xaakimna waa saxiix yeelay xadiidkan sidoo kale imaamu lbukhaarina waa xasaniyey waxasanahu lbukhaariyu bukhaari xadiidkan waa xasaniyey sida ibnu xajar talkhiisulxabiirka uu ku sheegay oo talkhiisulxabiirka sidau ku sheegay waxa uu yihi qaala lbukhaariyu xasanun xadiidkan waa xasan uu yihi bukhaari nacam marka xadiidkan fiqiga laga qaadana marka waa maxay fiqiga laga qaadana waxay tahay canuga yarka ah kaadidii wiilka iyo gabadha kaadidooda in la kala gedinayo najaas nacam oo naja kaadida gabadha waa najaas adag waayo baxays in layska dhaqa ayaa la shardiye nacam kaadida laakiin wiilka yarka ah iyadu marka najaasa mukhafafa waa nacam oo marka maxaa lagu samaynayaa in biyo saas loogu firfirdhiga ku filan ee meesha ma taallo ilmaha yaryar wiilasha yaryar kaadidoodu najaas ma aha ma aha najaas waa tahay haddaysan najaas ahaalayn hala rushay lama dheheenba nacam khadaabi siduu leeyahay macaalimu sunanka nacam marka labadaba bani aadam kaadidiisa najaas ma maha yaraada weyna laakiin ayagiyaa kala adag kaadidooda sida loo dhaqaayo ayaa kala adag gabadha oo kale kaadideeda waxa waaye oo yarta ah oo aan caano maahan aan wax kala cunin iyada kaadideeda waa in la dhaqo dadka waaweyn ay lamid tahay wiilka aan caano maahan wax kala cuninna kaadidiisa isaga waa biyo lelesan rusheeya ibnu xazm ayaa meeshaan xoogaa meelo oo wuxuu leeyahay marka algulaam waxaa la yidhaha ilaa cunug uu ka qaangaaraya iyo ilaa gabadha ay ka qaangaaraysa cununkana soconayo waa madhab daciif ah, waa inta aysan waa radiica waa radiica riwaayaadka qaar aanaba sheegaayaba yuktalu waxay leeyihiin e, qataada iyo cali bin abi aalib riwaayo oo werinaayo waxay leeyihiin ayagu waa aladi lam yacam ila laban waa midka aan waxba cunin caana maahan xadiidku wuxuu sheegay waa cunug intoo laba jir meelahaas uu yahay waa ika yar mar haddii cunto lagu bilaabo oo inkiisa ama dhaqan kacda wiil ama gabaro curaba ahaado laakiin haddaan cunto lagu bilaabin intoo caanaha cabaayo wiilka kaadadiisa rushaysa ku filan tafriqaana imaamu shaafici ayaa qaatay aimada marka ahluxadiidka waa u badan yihiin xanafiyadu ayaga waxay dhaheen maya labadaba waa la dhahaa leanna waa najaasay dheheen qiyaasa isaga socdeen marka waa qiyaasun fii muqaabili nas nas hadduu meesha yaallo qiyaas waa u dhamaatay marka tafrigeeya saxiix mana laga qaadanayo xadiidka humalayn marka in laga qaadanayo cunug wiilka yarkaa kaadadiisa najaas ma aha xadiiskan lagama qaadanayo waxaa laga qaadanaya inuu najaasnimadu ay tahay najaasa mukhafafa inay tahay inay najaasa mukhafafa ay tahay keliya xadiiskana marka xukunkiisa waa meeshaas marka xikmada ilaahay baa garanaya culimada waxay dhaheen xikmada ka dambaysa waa maxayo gabadha kaadideeda in la dhaqo wiilkana layska maxay tahay qaarba ba waxbay ku dhufteen carabkay ku dhufteen qaaraa marka waxay yidhaahdeen xikmada waxay tahay de ummadda wiilasha waa iska jecel yihiin marka badanaa marka waxuu rabaa qofkii marka eh, wiil iyo gabar qalbi ahaan bani aadamka waxaa lagu abuurayba wiil jacaylka maan wiilasha marka in marka ina soo intay yaryar yihiin inay soo qabsadaan dhabka saartaane eh, boodbootiyaan oo mar walba marka ay eh, dhabka saaraan xabadka saaraana ku badan saa darteed marka mashaqada cunug yarna kaadadiisa lama dabdi karo umadii marka in fududayn laga fududayna ilahay sidaas u yahay xukunkan oo udiiday inay dhahayd maa laakin allahu aclam ilahay baa garanay axkaamta qaarkood macquululmacnaa ma aha qaarna waa macquululmacnaa qaarna macquululmacnaa ma wixii macquululmacnaa aan aynalada raadinteedu waxa saasaan daruuri uma ahnaan waan asmaa binti abi bakrin radi marka kaadidii hadda intuu sheegay marka xadiidkan kaadida ilmaha yaryaraaye haduuba baraarujiyey dadka waaweynna taariikhdooda waa iska garana inay najaas tahay oo xadiidka anas baa u daliilxadiidka ah. anas ibn maalik ayaa u daliila ah. soo marno acraabiga masaajidka ku kaadiyey nebiga waa kii biyo ku walaan biyo a meesha ku dhacay haddii marka la yidhaha kaadidii marka xayawaanka ayaga kaadidooda xayawaankadooda iyo saxarada xayawaanka labaa loo kala qaybaya culamada gobol kaadiyoo dhan waa najaasay xayawaan iyo dad labadaba mana la kala qaadaya xayawaanka mid la cunay iyo midaan la cunin loo kala qaadi maayo wacalaa hada dahaba imaamu shaaficiy raximah llahu tacaala imaamu maaligna waa kala saaro wuxuu yihi xoolaha faadidooda labaa loo kala iyo saxradooda labaa loo kala qaadaa xoolo la cuno iyo xayawaan aan la cuninba wixii la cuno lo-da iyo geela iyo ariga oo kale kaadidooda daahir kaadidooda najaas ma aha wixii aan la cuninna kaadidooda iyo saxradooda najaas maxaa arintaa iyada marka loo daliishaday curaniyiintaadqisatu curaniyiin xadiiskii anas oo werinayay nimankii curaniyiinta ahaa nabigay u yimaadeen sala allahu alayh ali wasalam madiinay ku jiradeen markaasuu nabiga wuxuu yihi sal l salam marka ordaha oo geela sadaqada aada kaadidiisa marka waxau amray fa amarahum nabiy sala allahu alayh ali wasalam an yashrabuu min abwaaliha wa albaaniha kaadida iyo caanaha geela inay soo cabaan nabiga amray oo nabigii marka waxba ku daaweyey ma jeedi mar hadday sidaas tahay nabiga sala allahu alayh ali wasalam oo wax ku daaweeyey najaas wax looga daaweyn kara sababtoo ah najaas waa xaaraam xaaraamna nebigu muxuu yihi sala allahu alayh ali wasalam in allaha tacaala lam yadac liummatii eh, eh, dawaan fima xarama calayhim o kama qaala sala allahu alayh ali wasalam ilaahay ummadayda uma gelinin shay ou ka xarimay daawo ugama dhigin alla subxaana watacaala wax ummadda uu ka xarimay daawo ma uga dhigin marka daruurada iyo iyo iyo tadaawiga labay kala tahay isku qaldin atadaawi isku daaweynta iyo in naf la celiyo oo baahidii oo kale marka baahi ay ku qabato oo kale baktigii oo kale lagu fasaxay daruur ahaan lagu fasaxay daruurada adaruuratu watadaawi farqiba udhexeeya isku mid awalan farqiga udhexeeya waxaad ka garane in laysdaaweeyo waajib lagama dhigin in laisdaaweeye waajib maaha maxaa u daliila in laisdaaweeye sa waajib ahayn waxaa u daliila gabadhi nebiga u timid sala allahu alayh ali wasalam ee tiri yaa rasuulallah aniga waa waa dhacaaday tiri suuxdinaan qabaa waa dhacaya cawrada iga sayd mayso dhibaatan ka qabaa xanuunkaan markaasuu nebigu waxa uu yidhi inshiiti sabarti haddaa rabto waa sabre walaki ljana janaadna gelay wa inshiti haddaad doontana dacawtullaha laki ilaahan adiga kuu barya waana caafimaada markaas maxay tiri mara gabadhi dadka sabray marka taas waxay daliil u tahay daaweynta waajib ma aha oo qofka hadduu rabo inuu dar alla u sabro insha allahu tacaala ajaru ka hela ma garatay tan labaad bikhilaafi laakin qofku marka uu baahi u dhima rabo baahida ku sabar laguma dhin baahi haday ruux ay kaaga dhici rabo ood bakti aada cuni weyso qaatilu nafsiga laga cabira in naftiisa dilo kalaad noqonaysa magaratay lana iyada lama dhihin eh, eh, iska sidiina ahaaba ku dhinta laakin tan nabigu si kale uga hadlay farqigaas horta waa jiraa farqiga labaad waxay tahay daruurada isdaaweynta ay ku kala gedisan yihiin daawada ilaahay hal wax ma gelinin waxaa laga yaabaa shaygan xaaraamta hadda haduu cudurkanba daawoga u yahay haddaad isaga ka tagto mid kale inuu daawo u noqdaa laga yaaba oon xaaraam ahayn soo maa daawooyinku waa badan yihiin cudurku hal daawo keliya ma laha dhowr daawo lahaa karaan marka waa inaad raadis marka dhowrkaas daawo marka tadaawida iyo waxa daruurada ah furuuq baa udhaxaysa sheekhulislaam ibnu taymiya majmuculfataawa oo uga hadlay baxsigan marka in laga hadla maxaa keenaya waxaa sababayo shaaficiyada waxay dhaheen xadiidkan nebiga kaadi geelo wax ku daaweeyey kaadidu najaas waayo laakin daruura marka daruurada iyo daaweynta isku khaldeen daruurada iyo tadaawigana farqigaas baa daawada siyaabo kale ata laisku daaweyn karaa lakin daruurada si kale eh, eh, qofku hadii bakti inuu cuna maahan si kale kuma kuma naf uguma soo noqonaysa furuuqdaasa marka yaa udhaxaynaysa marka mida kale xadiidkan oranaya ilaahay umadeyda umada daawo ugamaba dhiginba wax uu ka xarimay waa daliil sariixa marka najaastuna layskuma haysto inay xaaraam tahay marka khamrada nabiga muxuu ka yihi sal lahu alayh ali wasalam inahaa daaun walaysat bidawaa khamradu waa cudur yii ee daawo maaha mar la weydiiye khamro in laysku daaweeye shaaficiyadu ay waxay leeyiin khamrada waa laga soo reeba inta kale najaas wixi kasoo haray khamro hadday keento in laysku daaweeyo waa banaanaana a laakiin taas sax maaha khulaasat lqowl maadaama nabiga uu wax ku daaweeyey ka adigeel waxaa laga qaadanaa in aynan xaaraam ahayn haddaysan xaaraam ahayn najaas ma aha midda labaad nebigu wuxuu yihi salluu fi maraabid alhanam xerada ariga ku tukada yii rasulka sal slam xerada ariga ku tukada xerada ariga marka ma najaasaa laga wayna diga ari iyo kaadi kugu soo faliinto adoo tukanaa ma laga way karaan yani adoo xero ari ku dhex jiro boqol ariga xero ay joogaan ku dhex jiro ma iska ilaali kartaa eh, hadii la yihah najaas waayo magarata xadiidkaa salluu fii maraabid alhanamna waa u daliil iyo axaadiid kaloo fara badan iyo fidrada bani aadamka waa kaan cabdixaarka lo-da waxaa lagu salaaxdaa guryaha bani aadamku maa shay najaas u dul qaada kara qof muslim oo diin leh oo qalbigiisa ma siinayo inuu najaas isticmaal hadii marka dadku ay isticmaalayaan fidrada iyo nusuustiba marka meesha iyadaa marka saxarada digada waxaa kale shaaficiyadu daliishadeen xadiisa nabiga sida ay noo imaan doono xadiis ibn mascuud oo nabiga sala allahu alayh ali wasalam saddex dhagax ayuu ii dirsaday laba dhagax iyo hal digaan u keenay digadii nebiga waa iska tuuray wuxuu yihi inahaa rigsan iyada waa najaas iga tuur markaas waxay leeyiin digo xoolaada digadaa waxaa lagu jawaabay riwaayad daara qudni oo soo saaraya jirto inahaa kaanat rawsata ximaarin diga dameeray ahayd eh, dameerkana lama cuno ma garatayna marka daliil uma noqon tan labaad neefka eh, xoolaha la cuno kaadidooda inay daahirta waxaa u daliila rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam hashiisa isagoo saaran oo dhawaafay masjidkii soo dhexgeliyay masjidulxaraamka asoo ku dhawaafay maa de halna waxaa la ogyahay markay rabtay iska saxroone iskana kaadinaysa ma hashaan maa la xukumaa qaaraa shaaficiyada waxay yidhahdaa hasha nebiga khusuusiya lahayd maxaa khusuusiya ay ka khusuusiya marka waxay noqon intaas marka axaadiistiyaa la rabaa in axaadiistiibaa waxaa la rabaa in la waafajiyo madhabka shaaficiga madhab imaam shaafici madhab ahlulxadiiska madaahibtiisa kamida waayo ee sunadu aada wax ugu dhisaa laakiin mararka qaar de madaahibta kale ka raajaxsanaa karta intaas bis waxaan ka hadlayna madhabka hadda ma haysano kumana dheginin marka nebigaa ku dawaafay sal lahu alay ali slam umu salama ku dawaaftay umu salama ayaa iyadoo xoogaa xanuunsanayso ayuu nabiga gaadiidka isa saaray hal baa inta la saaraa kor ay ka dhawaafaysa halkaas waxaa laga qaatay culamada qaarkood ay ka qaateen haddii mar la soo geliyey masjidulxaraamka nebiga sooma gelinayo masjidulxaraamka neef hadduu saxaroodo ama kaadiyo meesha dhan ba najaaseynayo intaasoo umadna ay dhawaafaysa dawaafkeeda daxaaro loo shardinayo ma garatay marka bawlmaayukal eh, laxmuhu daahir arrintan anaga waxaynu horseedaan soomaalina dhib fara badan oo geeleyda inaysa tukaninba tanaa keenta geeley ma soo ku tukanayo lagu maanta dhan habeed geel kaadidii geela maanta dhan ku daadanaysa ma asaa tukan kara maanta dhan marka ma maro kale iyo mausitidi kara dhowr maro mmaaqaad qaadanayo kuleeya hadday og yihiin laakin de sharciga taysirkiis iska tuka lahay geelan hadda caanihiisa aada cabaysid kaadida geela naasay uga daadaneen mararka qaar maaa waa ku balqanaysa maa ku balqamay maca dalika ninkan geelayda marka gacantiisaa kaadida xaqaale maa marka uu lutaayo geela ama u maalayo ma dhaqaayo naaskan ma dhaqaayo maa sidiisa isagoo ku lutaa maa hadda shaaficiya marka haday leeyihin waa najaas caanaha geela maxaa loo cabaa marka waa yahay maa ila boqol kiiba sagaashan saas geeliley waa la yaqaana mogta mararka qaaraaba laga yaabaa marka ay diga inay uga dhacdo caanihii baalka u kulisa waa iska bixina caanihii iskacadaas bacdmarka waxaan fidrada iyo wax walba diinmara ah diin cusub waay hala yiraaha axaadiistii rasuulka iyadoo la ogyahay culamada khilaafkooda waxaa laga dhigaa yani jahliga hadda jira waxaa kamida ah masaaisha in laga dhigo masaaisha fiqiga culamada isku khilaafsan caiidaha laga dhigaa waxaa lagu leeya marka wahaabiyad waxaanay qabaan kuwa waxaasay qabaan maxaa isku keenay baabkan iyo caqiida maxaa isku soo geliy aimada imaam malik yaa qaba qowlkan hadan way wacan asma binti abi bakrin radia allahu tacaala canhuma qaalat ana nabiya sala allahu alayh ali wasalama qaal asnaa nabiga waxay ka warisay nabiga inuu yihi fii dami qaala fii dami lxaydi dhiigga xaydka shanigiisa wuxuu ka yidhi fii shani dami lxaydi dhiigga xaydka arinta ku saabsan nebigu waxa uu ka yiri dhiiggaas oo yusiibu asiibayo asawba marada asiibayo wuxuu ka yiri nebiga sala allahu alayh ali wasalam taxutuhu <coughs> waxa uu ka yiri nebiga sala allahu alayh ali wasalama taxutuhu way xogeysaa uma markaa dabadeed taxutuhu way jejebinaysaa nam uma markaa dabadeed taqrusuhu bilmaai biyo ayay marka ayay ku fujinaysaa uma tanbaxuhu biyo ayay raacinaysa bacdi uma markaa dabadeed tanbaxuhu biyo ayay ku fidhinaysaa raacinaysaa uma markaa dabadeed tusallii fiihi waa ku tukanaya marka maradaas muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari iyo muslim ayaa soo saareen xadiidkana nabiga sala allahu alayh wasalam waxaa la su-aalay dhiigga xaydka ka waranali maradou naga gaara dhiigga xaydka seen yeelayna markaasu wuxuu yiri nabiga sal l ly slam taxutuhu waa jajabinay marka hore waa xogeysaa uma taqrusuhu bilmaai kadibna biyay ku jajabin adana inta biyo ku shubto adana biyihii bay ku jajabin maradiibay saas isugu jajabin si ay aada ugu dhaqanto markaas kadib uma tandaxuhu biyay raacine biyo kale iska raacine marka maradii saas waxay ku noqone bay uma tusalii fii waa ku tukanaysaa markaas waxaa laga qaadanaa marka xadiidkan dhiigga xaydku inuu najaas yahay waxaa la weydiiy dhiigga xaydka ka warana marada gaarayo weliba najaasadiisu inaynan sahlanayn oo nabiga sheegay oy u baahan tahay in inta la jajadiyo ko haddana biyo lagu jajadiyo haddana biyo la raaciyo marsadexaad ayaa xadiidkii u tusay marka jajabiskaas iyo biyo ku jebinta iyo biyo ku dhaqida iyo waxaa laga qaadana inuu najaas yahay ilaa dadka najaas ahan waxaa la dhihi lahay dhib maa lahaa la dhihi lahay dhiiggan marka xayrka culimmada in badanoo kamida ah waxay uga qiyaas qaateen dhiigga kale caadigan ah dhiiga caadiga ah ay uga qiyaas qaateen waxay dhaheen maadaama damulxaydka hadda xadiidkan uu sheegay waxaa looga qiyaas qaadana dhiigaga kale dhiigaga kale oo jirkaaga ka imaanaya looga qiyaas qaadana sida raajixaasi qiyaaskaasu saxiix ma aha nam waxuunan saxiix ku ahayn oo dhiigga laban u kala qaadayna dhiigga aan ka imaanin damulxaydka aan ahayn ee qofka dhaawac nabar ku yaala iyo dhiigga ah najaas ma aha dhiigga kaana culamada badankooda ay qabaan inuu najaas yahay haddana qowlkaas raajix maaha waxaana daliila dhiigku inuusan najaas ahayn xadiidka abu daauud oo weriyey abu daauud xadiiski oo wariyey ee nebiga nabiga ahaa nin laba nin oo laba saxaabi ayaa nebiga uu ilaalo iyo waxba u diray meelay ilaalinayeen marka labadii saxaabi nin kamida ah ayaa hurday kan kala ah, xaraska ayaa xiraasada haayay ilaalinta iyo waardiyaha kan kalaa ku jiray kii marka salaadu iska galay waardiyaha ku jiray salaadii markau galay marka isagoo akrinayo qur-aanka ayaa nin mushriga marka waran usoo dhiibay leebab fallaaraya saddexuu ku dhuftay marka saddex fallaar ayaa lagu dhuftay nacam salaadii ma goynine waa watay salaadiisi nacam asagoo dhiig uu ka burqanayo meeshaas marka waxaa laga qaadanaa salaadii ma goynin saxaabigaas nacam hadii dhiig oo najaas yahay korkaadi oo najaas leh salaadii inaad goyso oo ama aad marka najaasi aad iskusoo duuliso kadib aad salaad usoo laabata hadii dhiig waa nijaas la yiraahdo adoo nijaas watamaa tukanaysa oo nijaas dharkaaga nijaas u gaaray hadii waa nijaas dharkaaga kacdi ay gaartay ku tukan kartaa ku tukan kartay shuruudi salaadii baa wax maqnaanada ah. xadiidkaas marka waa mid ko waa xadiid saxiixa ah. wa hadii la yidhaha nebigu ma maqlin saxaabigana saa iska ijtihaadayna waxaa laleeyahay arrintaasoo kale oo nin dhaawac soo gaaray salaadna inuu ku jiray oo kalena uu la joogay inay nebiga soo gaari weyso baciid waay asxaabta nabiga sala allahu alayh wasalam waxyaabaha ka dhaco markuu asxaabtiisa cilaalada u diro oo sariyaadka iyo jihaadka u diro waxyaabaha ka dhex dhaco asxaabta waa nebiga loo soo gudbijir ninkii qul wallahu axad kusoo markau qiraaada akriyaba qul wallah kusoo gabantujiye asxaabtiisa isagoo janaabo qaba oo tayamumsaday janaabuu qaba waa tayamumsaday wuxuu yiri biyaha inaan ku dhintaanba ka baqay marka sidaa u yeela camr bn cas nabiga waa lasoo gaarsiiyey camar baa saas loo tujiye ya rasuulallah ka waran nabiga marka waa loo keeni jira qadaayaadka diiniga ah haddaan loo keeninna de waxyigiibaa soo degaya oo ilaahay baa markaas cadaynaya magarata oo abu saciidin alkhudri iyo jaabir ibn cabdillaahi waxay dhaheen kunaa naczilu waalqur'aanu yanzil cazli ayaan samay jirnay oo hawaankii intaan markaan shaawada ay naga soo dhawaatan ka bixi jirnay banaankan ku daadi jirnay annagoo ka baqayn inay marka naagtii ay uur waxyeelato marka qur-aankana waa soo degaayo jaabir hadday qalad tahayna qur-aankaana qaba lahay soma marka zamanul waxyi wax dhacay nebiga kama qarsoomayo diinkana kusaabsan ayb waxaa kaloo daliil u ah eh, imaam bukaari tacaliiq ahaan waxuu soo saaray in qaar kamid salafka ay dhaheen maa zaala annaasu yusalluuna fi jiraaxaatihi dadku kama aynan zuulin inay dhaawacyadood ay ku tukanayaan dhaawacyadooda ay ku tukan jireen ayib marka <clears throat> oo jihaadka markay muslimiinta ku jiraan dhaawaca soo gaaraya dharkooda dhiiga ku dhacaya waana tuka jireen nabiga dharkan bedela la dhihi jira maadaala naasu yusaluuna fi jiraaxaatihim midda saddexaad cumar bn alkhadaab markii la dhaawacay ee ninkii duray oo midida geliyey tooreeda u gelgeliyey salaadaas waxaa dhamaystay cumar radiallahu canhu maca dalika hadday qalad tahay ama najaas aytama dhamaysteen oo goylahay salaada waxaa soo aroortay yani ibn cumar waxaa sugnaatay nabar wejiga uga yaala soo salaada ku jira ayuu sidaas u tuujiyey buhaari baa gacleed aan usoo saara dhiiga ka yimid salaadiisiina waa wa tilmaamay ibnu abi awfa dhiigow tufay isoo salaada ku jira waa wata salaadiisiina marka aasaarta waa badan marka dhiigga xaydkaa daliil loo hayaa wixii aan ayna daliil looma hayo cawna macbuudka xadiidkaas marku sharxayana sharax fiican uu ku dhigay ha laga feeriyo sheekh albani saxeixada iyo baxsiga ku dhiga isaga laftigiisa ayb marka dhiiga kan oo marka kaas leh oo hore ka imaanayo damulxaydka damulxaydka unbaa najaasa kan kale daliil sariixa ma loo haayo oo aan ahayn qiyaas aan ahayn وan abi hurayraa radi alahu tacaala canhu qaal qaalat khawlatu khawla waxa ay tiri ya rasuul allah rasuulka ilaahy